نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu waxoogay darsigeeni shalaynu ka tilmaamay masalatu alxukm bigayri ma anzala allah xaaladaha kufri iyo gaalnimo ay tahay iyo xaaladaha aanay noqon ahayn waxaynu markaa ka hadlaynay masalada ku saabsan التشhريع التqنين الcاam والتشhريع الshاmil haddii xاakimku uu dejisto qاnuun guud oo khilaafsan ilaahay subحaanaه وataعaalى sharcigiisa oo uu ka dhigo mid dadka o dhan uu ku maamulo nidaamka markaa bilaadka lagu kala soconayo uu ka dhigo kaasi maxaa xukunkiisu u noqonaya kaasi haddii xaaladihii hore mid ka kamidii ah arrintaasi ay la socoto inay kufri tahay shaki kuma jiro haddii arrintaasi ay la socoto xalaashi ama dafiritaan ama beenin ama tafdiil ilaahay sharcigiisa qaanuunka uu ka fadilaayo amaba se waxa weeyaan musaawaad simitaan uu sharciga ilaahay subxaana watacaala uu la simaayo ama tabdiil oo macnihiisu uu yahay inuu leeyahay qaanuunkan aan dejiye ayaaba diintii ilaahay ah si hadalkii imaam shinqiti aynu ka soo warinay raximah llahu tacaala haddii sifaatka noocaasi ay la socdaan inuu ku kufriyaayo ama inay kufri tahay shaki kuma jiro laakiin masalada laga hadlaya waxaa ta haddii intaanay midna la socon qaanuun caam iyo distoor ayuu dejistay ilaahay sharcigiisa khilaafsan oo xukumka caamka bilaadkaba lagu xukumo uu ka dhigay ma xalaashanayo waa xaaraan buu leeyahay xukumkii ilaahay dafiri maayo beenin maayo qaanuunka fadili maayo sharciga ilaahay la timi maayo qaanuunkan ayaa diintii ilaahay ma laha waan damba waan dambaabsanahay oo waa khaldannahay buu leeyahy waxaanaanu ka shaqeynaa ilaahay diintiisa sidaan ugu soo noqon lahayn kacaynkaasiya in markaa la takfiiriyo oo diinta laga saaro ama suuradaas inay tahay suura mukafira ahlucilmigu iskumay waafaqin ahlucilmi badan oo kamida aimada ahlu ee qawaaniinta noocaasiya soo gaadhay waxay tilmaameen inay lamid tahay un suwar alxukm bigayri ma anzala allah ee kale oo haddii sifaadka aynu soo sheegnay laga helana qaanuunkaasi uu ku kufriyay haddii kale aanu ku kufriyahayn aimada waxaa kamid ah cabdlatiif ibn cabdiraxman ibn xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa lahaa taasiisu taqdiis fi raddi calaa daawuud ibni jirjiis qawaaniinta tafsiilkaasi inuu gelaya ayuu tilmaamaya wa minhum sheekh maxamed ibnu ibrahim ibn cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibni xasan isaguna fataawadiisa fatwa ayaa ku qoran uu markaa tilmaamayo qawaaniinta in loo shardiyaayo xalaashi inay xalaashadaan amaba se inay xukumka ilahay dafiraano xaaladda lagu kufriya tahay fatwadiisa ku daabacan risaaladiis laga taxkiimu lqawaaniin iyo fatwadaana sida muxaqiqiinta qaarkood ay tilmaameen fatwada tafsiilku uu ku jiro ayaa waxa weeyaan dambeysay wakadalika waxaa aimadaas iyo culimada kamida alimaam ibnu baz raximah allahu tacaala waxaa fataawadiisa jiska toddobaad ku taala safxada boqol iyo afar iyo labaatan faida sana qanuuna yatadaman anahu la xadda calى zani aw la xadda calى الsariq aw la xadda calى shaarib اlkhamri fahada qanun baطil haddii waxa weeyaan uu suneeyo qaanuun qaanuunkaasi oo odranaya ka sinaysta xaddu zina lagu dhufan maayo ka waxadana xaddu sariqa xadkii tuugada lagu oogi maayo kamri cabana xad lkamri lagu oogi maayo xuduud kale u dejiyo sida inuu idhaah cuquubaad kale hala xidhayo lacag ha laga qaadiyo waxyaabahaas waa qaanuun batila buli waida istaxalahu lwaaliyu kafar xaakimkuna haddii uu xalaashado ayuu kufriyaya macnaheedu waa maxay haddii aanu xalaashan ku kufriyi maayo wakadalika waxa weyaan alcalaamaة اlalbani raximah llah risaaladiisa la dhaha fitnaة takfir isna sidaasi ayaa uu ku tilmaamaya بالنسبة للإمام بن عثeyمين رحimه الlه taعaaلى masأalada الxukم بغayri ma أنزل الlah had ya jeer tfsiil buu geliyaa lakin qاnunka iyo تashriica caamka waa kfri ayuu yihi fataawooyin badan oo uu leeyahay oo fataawooyinkaasi waxaa kamida ah mid ku qoran kitaabkan kitaab التwxيidka uu ku sharaxo la haha alqwl المfيd عalى kitaaب التwxيid hase ahaatee sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala waxa uu leeyahay fatwo waxa weeyaan kale fatwadaasi oo iyadoo duuban oo shariid ku duubanna jirta iyadoo su-aal ahaan uu weydiiyey abulxasan ilma'ribi wadaadka la yidhaahdo fatwadaasi oo markaa uu tafsiil gelinayo kuwa qawaaniinta wax ku xukuma oo aad mooddo madhabkiisii hore inuu ka noqday iyadoo madhabkiisa hore marka horeba aanu lamid ahayn kuwan mukafiriinta sheekh ibnu cuthaymiin ma lahayn mujarad alxukm bigayri ma anzila allah ayaa kufriya laakiin waxaa fatwadiisaasi ay ku binaysnayd mar hadduu ilaahay diintiisii oo dhan uu ka tegey oo qaanuun kaloo caama uu dejistay oo dadkii uu ku sanduleynayo waxa ay tusinaysaa inuu ilaahay xukunkiisii ka fadilayo haddii kale maxaa u geeyey waxay ahayd waxa weeyaan fatwo ku dhisan laazim maana saas ayaa ka laazimaysa waxaa afcaashiisa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa inuu xukunka ilaahay ka fadilayo haddii kale maxaa u geeyey bal fatwada waxa weeyaan sheekh ibn cuthaymiin raximah allahu tacaala ee waxa weeyaan masaladaasi uu kaga hadlay fatwadaasi waxay ahayd adunu sanadkii u dhintay kun iyo afar boqol iyo labaatan sheekhu soomu dhiman se koob iyo labaatan meelahaase aduu sanadku dhintay ama sanadku dhintay sanadkii ka horreeyey oo labiyo labaatankii bishii saddexaad kun afar boqol iyo labaatan ayaa fatwadaas sheekha ay ka soo baxay wuxuu yihi waida kana yaclamu sharca walakinahu xakama bihada aw sharca hada wajaclahu dustura yamshi nnaasu caleyh hadduu sharcigi ilaahay garanayo laakiin uu qaanuunka wax ku xukumo ama uu sharciyeeyaba qaanuun oo distoor uu ka dhiga dadku ay ku socdaan yactaqid anahu daalimu fi dalik wuu is-ogyaha arrintaa inuu ku khaldan yihi wa ana alxaqa ma jaa bihi lkitaab wasunna xaquna uu yahay sida kitaabka iyo sunada ku timi fainana laa nastatiicu an nukafira haada kaa inaanu gaalaysiino ma awoodeyna buri sheekh wainama nukafir man yara ana xukma gayr اllahi أwlى an yakuna الnaasu calayh aw mila xukm اllahi caza wajala waxaan tagfiirinaynaa un ka u arka in xukumka ilaahay kaan ahayn uu yahay ka ay habboon tahay dadku inay ku dhaqmaan ama xukumka ilaahay inuu la mid yahay ka aaminsan waa jiraan markaa culimada qaarkood oo iطlaaqa sida axmed shaakir kadalika xamud alfiqhi kana min ansaari suna fi misr iyo culimo kaleba marka waxay tahay masaladaasi maadaama qofkaa laysku khilaafay gaalaysiintiisa suuradaa maadaama la isku khilaafay cidda samaysa gaalaysiinteeda waxaynu leenahay sida uu yihi alimaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala walaa nukafir ila bima ajmaca caleyhi alculamaa kulluhum qof marka diinta laga saarayo arrin fudud ma aha sida ibnu cabdilbar uu leeyahay waa in loo hayo kitaab cad ama sunno waadixa ama ijmaacu lculamaa qof wuxuu leeyahay haddii islaamnimadiisa marka hore laysku waafaqsanaa deeta laysku khilaafay arrintan uu sameeyey ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo tii laysku waafaqsanaa oo yaqiina laga guuri maayo arrintaa laga shakisan yahay ee la khilaafay awgeed looga guuri maayo sheikhu lislaam ibnu taymiyana wuxu yidhaha man sabata islaamuhu biyaqiinin falaa yazuulu canhu bishakin qofka islaamnimadiisu si yaqiin ay u sugnaato kaasi islaamnimada shaki iyo khilaaf masale la isku khilaafsan yahay lagaga rari maayo oo lagu gaalaysiin maayo qaala alimaam raximah llah walaa nukafir ila bima ajmac caleyh lculamaa kullu durar samiya fatwadaas ku qorantay juska kowaad saxada boqol iyo laba arrin culimadu ay isku waafaqeen kulluhu in lagu gaaloobo mooyaane arrin kale dadka kuma gaalaysiinayna bui hataa arrinta dadku waxa culimadu ay isku khilaafeen ku gaalaysiin mayno waxaanu leenahay markaa ninkaasi qaanuunkaa caamkaa samaystay wax kalama samayn waa xukm bigayri ma anzala allah ahlu sunahana waa macruuf alxukm bigayri ma anzala allah inay tafsiil waxa weeyaan ay ku sameeyaan marka hadi waa suuratu min suwari waa suuro kamida suwarkiisa ama qaab kamida qaababkiisa un oo kuwa kale wax badan oy kaga duwantah aanay jirin qofka hal mar ku xukumay iyo qofka in badan ku xukumay bigayri ma anzala allahuna waa isku mid wey wax daliilo markaa cad oo kitaab cad ama sunne ama ijmaac اculamaa oo tusinaya suuradaas inay tahay min asuwar mukafirana nama hayn haddii suurada noocaasiya ah wax lagu gaalaysiiyana waxaa ka dhalanaysa in la gaalaysiiyo cid ay ahlu sunna isku waafaqeen inaanay gaalo ahayn haddaynu arrintaa tusaale u yeello waxaad ka warantaa niman ba waxay ku heshiiyeen inay noqdaan qutaac turuq shufta inay noqdaan nin ka mida u doorteen inuu noqdo amiirkooda madaxooda inuu noqdo qaanuun iyo dastuur bay dejisteen arrintaasi ku saabsan waxay ku heshiiyeen qof allaalo qofkii inaga soo horbaxa aynu qabanno wanafcal bihi alfaaxisha xumaanna aynu ku samayno waxa uu sitana aynu ka qaadno hadduu iswaalo waalana dhafoorka aynu ka tooganno hadhow toole xoolaa markaynu soo qaadano aynu sidaa iyo sidaa iyo sidaas aynu kala qaybsanno hal haaulaai wadacuu qaanuuna mukhaalifan lisharci illah qaanuun ilahay sharcigiisii khilaafsan ma dejisan mise may dejisan way dejiseen haddana ahlusunna waxay isku waafaqsan yihin inaanay arrintaasi aanay ku gaaloobeyn haddaanay xalaashan ee macsiye dembi weynu arrintaasi ay tahay markaa xaakimka qaanuunka dejisa kuwaasoo kale muxuu kaga duwaya baa la isweydiin karaa ama takfir bilaazim falaysa min madhabi ahli sunna in laazim wax lagu gaalaysiiyo la idhaha taasaa ka dhalanaysa taa waxba laguma gaalaysiiyo o laazim lqowl laysa bilaazim in lam yaltazim saaxibuhu suu ley shekh islam ibn taymiya raximah llah haddii laazimka wax lagu gaalaysiiyo waxaa ka dhalanaysa in asxaabu lmacaasi in badan oo kamida la gaalaysiiyo oo haddii la yidhaahdo qofkani mar hadduu qaanuun qaatay sharcigaan waxba ku maamulayn waxaa ka dhalanaysa in qaanuunka uu fadilayo dee waxaa lagu odhan karaa ninka guurkii xalaashaa iskaga tegay sinada doontay waxaa ka dhalanaysa inuu sinada guurka ka fadilayo magaalae siinaysa markaa kullu manzana soo odhan maysid maya waxaa suurtagala ah isagoo nikaaxa fadilaya haddana hawiye shahwatu nafsi inay qaado xaaraanta u sameeyo wa nafsu lqowl baa laga odhanaya kan qaanuunka dejistayna isagoo sharciga ilaahay aan ka fadilahayn ayaa waxaa laga yaaba inuu isleeya ummadaaba kugu kici doonto haddaad sharciga ilaah aad ku xukumto oo shucuubtii diyaar aanu ahayn ina an tuxakam bisharci illahi subxaana watacala wakadalika lawaasimta kale ay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa inuu xalaashanayo waxaa taana la odhanaya qof kastoo macsiyo sameeyaba waxaa la odhan karaa sidaa foosha xuma macsiyada u sameynaya waxaa ka dhalanaysa inuu xalaashanayo marka laazimka isaga waxba laguma takfiriya haddii baabka takfir bilaazim la furana dad fara badan oo ahlulmacaasiya in la takfiiriyo la gaalaysiiyo ayaa waxa weeyaan ka dhalanaysa ama dhawaahir alaayaat aayaadka daahirkooda iyaga sidii ay selafku ay ufasireen ayuun ba waxa weyaan loo fasiraya si kale loo fasiri maayo waxaana markaa cajiiba a'imat alcasri athalaatha inay saa isku waafaqeen alimaam ibnu baz walalbani wa bn oo markii sheekh albani uu soo saaray fatwadiisa fitnatu takfir la baxday ee masaladan uu kaga hadlayo ee sheekh ibnu bas lagu dul akriyay waa ka ayide isaguna qaala faalfaytaha kalimata qayimata qad asaaba fiha alxaqa wasalaka fiha sabiila almu'miniin waawdaxa wafaqahu llah anahu la yajuuzu liaxadi min annaas an yukafira man xakama bigayri ma anzla allah بمجرد الفعل من dون أن يعلم أنه استحل ذلka بqلبه شheekh بن عuثayميnna فتwadiisa u dambeysay waynu akrinay ولذalika ba waxa weeyaan هؤuلاaءi الشhaباaب المكفiruun iyagu waxa ay sameeyeen inay هؤuلاءi الأئمة ثaلاثة irjا ay ku ganaan oo midkood uu qoray وqad samictu أنah hlka مع الhاlikiin uu qoray risaalad la haha ثالuث الirjاء thaluth alirja saddex geeska irjaaga oo uga jeedo albani iyo ibnu baaz iyo ibn lcuthaymiin sababta irjaaga markaa ugu nisbeynayaan ay tahay masaladan awgeed ama masaladan daraaddeed marka inagu xaakimka ah xumaantaas sameynaya inaynu difaacayna ma aha oo dee qofka ka khamriga cabbi iyo ka zinaysanaya gaalaysiiyaba sidaasi ayuun baynu la hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa waa xukum sharciya wey oo ilaahay diintiisa ayaynu difaacaynaa cid aan ilaahay gaalaysiin haddii la gaalaysiiyo dee ilahay aa meel lagaga dhacay intaan bani aadamkaan meel lagaga dhicin cid ilaahay uu gaalaysiiye haddii la gaalaysiin waayona ilahay baa meel lagaga dhacay marka alamru yakdac lilxukmi sharci la lilxamaas wala lilhawa ayib masalada intaa ayaynu kaga baxaynaa kolley waxay u baahan tahay majaalis intaasi waxa weeyaan ka fara badan iyo hadalintaasi waxa weyaan ka faahfaahsan ayay ubaahan tahay lakin inaasaynu kusoo koobayna qaala raximah llahu tacaala babun man jaxada qofka dafira oo diida shay-an shay o min alasmaa ilaahay magacyadiisa kamida ah iyo wasifaat sifaatka oo ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisa iyo keliyeyntiisa waxaa kamid ah soo horeba aynu usoo tilmaanay in ilaahay loo sugo wixii magacyo uu isku magacaabay iyo waxaa tilmaamiya sifaad ilaahay subxaana watacaala uu isku sifeeyey ilaahayna inuu magacyo leeyahay buu qur-aanka ku sheegay walilahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha wakadalika inuu sifaad leeyana ilaahay waa tilmaamay walilahi almathalu laclaa ay alwaصfu alakmal ilahay sifaadka dhamayska tiran ayuu leeyahy marka waxa waajib oo tawxiidka kamida ah ilahay magacyadiisa in loo sugo ilaahayna subxaana watacaala sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa loo sugo inagoo sugitaanka ama isbaatkaa raacinayna tanziih can itamthiil inaynu ilaahay ka nazahno in magaciisa iyo sifaatku sifaatkiisu kuwa khalqiga ay la mid yihiin oo ka duulayna qawlahu tacaala laysa ka kamithlihi shay wahuwa asamiicu albasiir ilaahay sifaatkiisa iyo magacyadiisu kuwa khalqiga la mid maaha haddana magaciyo sifaad waa leyi waa samiico waa basiir walaysa samcuna samcuhu ka samcina walaa basaruhu ka basarina marka juxuudka halka waxaa looga jeeda alinkaar aslan bana aljuxuud waa alinkaar maca alcilm shayga adigoo garanaya haddaad diido ayaa la dhaha juxuud waa ki la yihi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman waculuwa marka qofku haddii ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa uu diido waa juxuud baa la odhanaya inkaarkaasina waa qaybsama inkaaru takdiib wahada kufru bilaa shaki hadduu diido magac ilaahay magacyadiisa kamida ah, ama sifo ilaahay sifaadkiisa kamida ah, laa shaka walaa rayb arrintaasi inuu ku kufrihayo bilijmaac waayo wuxuu noqonayaa qof beeniya aayaadka qur-aanka iyo axaadiisa faraha badan ee ilaahay usugaysa magacyada iyo sifaadka hadduu ihaa laysa lilahi yadun ama uu yidhaahdo lam yastawi calaa carshi aw laysa lilahi caynun ama laysa lilahi wajhun ama laysa min asmaa ilahi samiic aw basiir aw caliim aw raxmaan aw iraxiim sidaa u diido waa ku kufriya inkaara kale wuxuu noqonaya inkaaru taawiil inaanu diidin ilahay inuu yad leeyahay ama cayn ama weji ama istawa cala alcarsh laakiin waa taawiilinaya macnaha ka muuqda midaan ahayn buu usamaynaya wuxuuna lilahi yaddu laakin yadda qudraa looga jeedaa bu odhanaya ama nicmaa looga jeeda wuxuu odhanaya lilahi wejhu laakin wejiga daatadiisu baa looga jeeda taasi waa inkaaru taawiil isna laba nooc ayuu noqonaya taawiilkuna waa xamluhaa calaa macnan yukhaalifu daahiraha waa in lagu xambaaro macno daahirkeeda khilaafsan min gayri daliil iyadoo wax daliil aan loo hay marka taawiilku hadduu yahay mid inuun shubha cuskanaya ama ha noqoto shubha min asharc uu ka soo qaatay qofku ama shubha min alluga alcarabiya taa qofka lama tagfiirinayo solaan yadoo kale hadduu yidhaahdo lilahi yad ilah baa bal yadaahu mabsuutatan lakin yadda waxaa looga jeeda alqudra looga jeeda oo yadda iyadoo qudro looga jeeda nusuusta kusoo aroortay oo fayabcaث llahu cibaada laa yadani liaxadi fi qitaalihim waa ka yihi rasul laa qudrata liaxadi fi qitaalihim laa shaka walaa rayb inuu khaldan yahi mubطil uu yahay anahu calى dalaal oo yadda ilaahay subxaana watacaala uu isu sugay aanay bimacna qudra ahayn oo qudraduna ay tahay sifo gooniya yadduna sifo gooniya lakin maadaama taawiilka noocaasiya uu cuskanayo dee lama gaalaysiinayo xataa tuqaama calayhi اlxuja watuzaala canhu shubha ilaa xujada lagu ogo shubhada laga suuliyo taawiilka labaad wuxuu noqonayaa taawiilan meel ba aan cuskan ahaynba laa fi luga laysa lahu yani shubha fi luga walaa fi sharc sida tusaale ahaan inuu yihaahdo bal yadaahu mabsuutatan yadaahu waxaa looga jeedaa asamaawaatu waalardu baa looga jeeda yadaanka meesha lagu sheegayaba samadiyo dhulkaa looga jeeda kaasi waa taawiil aan aan cuntamin meel laba aan cuskan ahayn iyadoo samo looga jeediyo dhul meel laba kumay soo aroorin laa fi sharci walaa fi luga ama uha tajri biacyunina waxaa looga jeedaa biardina baa looga jeeda oo cayntaba ardi baa looga jeeda taawiilka noocaasi aan aan saaiqa aan ahayn isagana waa ku kufriyaya qofku hadduu ilahay sifaatkiisi saas uu taawiiliyo marka ilaahay subxaanaه watacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisa dadka markaa diiday waa qaybo see jahmiyadoo kale faqad ankaruu asmaa اllahi subxana watacala wa tactiil caama ayay ku dhaceen jahmiyadana amadu aimadu waa gaalaysiiyeen aljahmiya inay kufaar yihiin bay tilmaameen qaarkoodna taawiil bay ku dhaceen kalashaacirati walmaturidiya wاlkulaabiya oo ahlucilmigu si caama markaa uma aanay gaalaysiin waqowli illahi tacaala ba u baab yahay ilaahay u uhi wahum yakfuruuna biraxmaan haddaad doonayso markaa inaad ogaato asmaa ullahi wa sifaatu qawaacidda la xidhiidha u noqo kitaabka alqawaacid almutlaa lilcalaama maxamed ibn salix alcuthaymiin raximah llahu tacala wahum wahum iyagu kuwaanu ku diray yakfuruun waxa ka kufriyayaan biraxmaan qul waxaad tidhaa huwa rabbii raxmaan rabbigay weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane calayhi tawakaltu isaga ayaan tala saartay wa ilayhi mataab ay mataabi no toobadkeenkayguna xaggiisa ayuu ahaaday oo ilaahay qura ayaan u toobad keenaya ilaa tawakulka iyo tawbaduba inay cibaado yihiin baan aayadda aynu ka qaadanayno waxaynu aayadda ka qaadanaynaa cinda rabiha cibaado mutaysatay qul huwa rabbi laa ilaha ila huwa maadaama anahu rab walaa yastaxiqu lcibaadata ila huwa waxa ayadda aynu ka qaadanaa kufra kufra man ankara yani isman min asmaa illah qofka diida magac ilahay magacyadiisa kamid inuu kufriyey oo kufaaru quraysh uu ilaahay ka warramaya subxaana watacaala wahum yakfuruuna biraxmaan ma aha raxmaanka in ilaahay looga jeedo laakiin magacay diidayeen ilahay waa ogolaan walain sa'altu man khalaqa asamaawaati walard layaquluna allah oo markay cuquuddii heshiisyada kala qoreen waxay ku qori jireen biismika allahuma lakiin magaca araxmaan ayay diideen siday caddaynaysa qisada sulxu lxudaybiya uu rasuulku yihi qor bismi illahi raxmaan raxiim bay yidhaahdeen war anagu raxmaan garan mayne biismika allahuma qor aimada qaarkoodna waxay yidhahdeen cinaad iyo madax adeeg iyo kibir unbay ka ahayde watuu rasuulku soo bandhigi unbay diidayeene xataa ilaahay magacidiisa araxmaan inay kamid tahay waa garanayeen sida ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku sheegay ashcaartooda iyo gabayadooda jaahiligaa ah baanu magacaasi uu ka dhex muuqdaa laakiin cinaad unbay ka ahayd diidmada ilaahay magaciisa ay diideen inay tahay kufri buu ilaahay tilmaamay wahum yakfuruuna biraxmaan wa fi saxiix markaa cidda ilahay magaciisa diidaa saas ayay ukufriyeysa wa fi صaxiixi الbukhaari qaala caliyu cali wuxuu yihi caliy ibn abi طalib abulxasan amiir اlmu'miniin ibnu cami rasuuli الlah xadiثu الnaasa dadka u sheega bima yacrifuuna waxay fahmi karaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadab allahu in ilaahay la beeniyo iyo warasuuluhu rasuulkiisa marka xadiu naasa bima yacrifuuna bima yacrifuuna wuxuu uga jeedaa siduu leeya xaafid ibnu xajar ay bima yafhamuuna watabluguhu cuquluhum waxay fahmi karaanoo caqligooda uu gaadhayo iloogama jeedo wax marka horeba ay yaqaaneen oo dadka masale caqligooda ka weyn iyo fahamkooda ha u sheegina markiiba aturiiduuna an yukadab allahu warasuul ma ilahay rasuulkiisa in la beeniyaa doonaysa waxaa laga yaaba haddaad tiraa ilahay baa sidaa yidhi o masaladaasi ay tahay masale caqligooda iyo fahamkooda ka weyn inay idhahdaan waa been marka hadalkii ilahay de ay beeniyeen ma ad tiraa rasuulkaa yidhi ina hadalkii rasuulka sal sala allahu alay wasalam ay beeniyeen kuwa ilaahay beeninaya hayo rasuulka lakin biwasitati waxa weyaan hada naql ayay ku dhacayaan takdiib ullahi wa rasuuluh marka macnaheedu ma waxa weeyaan dadku masaa-isha aanay fahmi karin yaan looga sheegin weligood ba halaga qariyo siduu leyahy alimaam sulayman ibn cabdillahi wakadalika alfaqih maxamed ibnu salix alcuseymiin macnuhu sidaa maaha macnuhu waxa weeyaan si ay fahmayaan baa loogu sheegaya oo sidee bay fahmayaan cibaarada lafteediiyo weedha la isticmaalayo ayaa marna mas'alada ka dhigi karta masalo aanu caqligu qaadi karahayn marna ka dhigi karta masalo caqliga dadku u qaadi karo ay fahmi karaan marka weydha ay ku fahmayaan baa loogu sheegaya waa kow mar labaadka tamhiid iyo gogoldhig baa loo samaynaya iyo usuul iyo qawaacid haddii ay fahmaan mar labaadka ay fahmi karaan masaa-isha waxa weeyaan daqiiqa laakin dadku iyagoo masaaishii ishii usuushahay bimacnaa alwaadixaat min umuuri iddiin iyagoo aan fahmin masaaisha markaa daqaa'iqa inaan lagu bilaabin ayaa asarku waxa weeyaan uu ka hadlaya marka munaasabada baabka ula leeyahna waxay tahay leannahu sifaadka qaarkood dadka caamada ee juhaasha ee weligoodba aan maqal haddii loo sheego waxaa laga yaabaa in arrinta noocaasi ay ku kalifto inkaar oo isu qaban weydo sida xadiisu nuzuul oo kale oo iyago ay u arkaan in nuzuulka iyo culuwga isdiidayaan bila in allaha yanzuru ila samaa'i dunya macnaheedu inay samadii ka saraynayso ay moodayaan iyago oo makhluuqa haddii la dhaha fooqii sare u kasoo dego kan hoosuu yimi sida fooqii sare uga sareynayo inay iyagu u qaadanayaan oo ay ku dhacayaan dee tamtiil khaaliq iyo makhluuqii inay saga qiyaas qaataan oo isbaatu nuzuul nafyi lculuw inuu ka dhalanayo ay moodaan taasina waxay ka dhalatay culuwiga ilaahay iyo nuzuulkiisa oo bimacnaa la moodo inuu yahay ka makhluuq oo kale marka masaladaasoo kale waxay u baahan tahay in horta qawaacidii usuusha ka horeyso dadka in laga dhaadhiciyo oo ah ilahay sifaatkiisu inaanay ka khalqiga aan lamid ahayn haddii la ilahay baa sareeya sida makhluuqu u sareeya inaanay ahayn haddii la in allaha yenzil nuzuulkiisu ka makhluuq oo kale inaanu hayn inaanad marnaba uga qiyaas qaadan oo qalbigaaga aanay kusoo dhicin bay isku mid yihiin afkaagana anad kaga hadan marka usuushaasi waadixaadka dadka horta waa in loo horeysiiyo wey nacam kadalika waxa weeyaan sheekh ibn cuthaymiin raximah llahu tacaala wuxuu kala mid dhigayaa sunayaasha dadku aanay hore aanay u arag wamilu dalika alcamal bisuna alati laa yactaaduha annaas wayastankiruuna sunno dadku weligood ba aanay arag sida siyaq ulaadaan oo kale weligood ba iyadoo lagu eedaamayo aanay maqal haddii waxa weyaan inaad ku bilowdo uun eedaankii baa la bedelay bay odhanaya masaajidkeena inay ka dhacdayba in iyadoo roobda-ayo lagu daray aadaankii asalaatu fi rixaal deetana odayaasha qaarkood oo dee aan weligoodba aan maqal axaadiisaasi saxiixeynka iskaga taalla yidhahdeen maantana eedaankiia wax lagu daray markaa shayga sunnaha ee dadku ay gariibsanayaan ee la yaabayaan jahligooda awgeed ha ku camal falinuune horta u sheeg dadkao ka dhaadhici marka hore waxa weeyaan fahamtiin waxaa lamida ah qadiyadda ku saabsan takdiir lciid ayaa waxaa dhacday bacd likhwa siyaqeeda mid kamid oo allahu akbar waajal inay garoon waxa weeyaan ciideed ay ka qaadeen dabeetana dadkii garoonkii qaarkood sida aanu maqalay macanaa arrinta ina aada u istinkaareen war inaga mari meesha ajashaa lagu goynaya ya allahu akbar wa ajal ajal inay bimacnaa akbar tahay iyo acdam ma fahamsana meesha ajashaa lagu jarayaa inaga mariya intaan intaan naftaa laynaga jarin oo markaa ay ka dhalatay tashriic iyo hadal fara badan iyo qiila qaal marka waa in sunayaasha dadka waxa weeyaan loo sheego intaanad ku camal falin taana waxaa laga qaadanaya ahamiyadda ay leedahay alxikma fi dacwa ila allah qofku inuu xikmad yeesho oo hadalka habboon iyo cidda uu ku haboon yahay meesha uu ku habboon yahay aada u ilaaliyo marka daaci uu yahay oo had iyo uu miisaamo cuquush iyo fahamka dadka ula hadlayo warawaa wuxuu wariyey cabdالرaزاq can macmar can ibni طawusin can abihi can ibni cabaas anahu ra'a wuxuu arkay rajula nin intafada gilgishay oo jibidhica ay qabatay lama samica markuu maqlay xadiiثan xadiiث can inabiyi salى الlahu alيه wasalam rasuulka laga wariyey oo fi صifaat baabka صifaatka ka hadlaya istinkaara lidalik diidma arrintaa uu diidayo awgeed ayaa u waxa weeyaan la jidhicooda faqaala wuxuu yihi ibnu cabaas ma faraqu haaulaa ay ma khawfu haaulaa kuwan baqahoodu muxuu yahay maanaa waxay la baqanayaan markay maqlaan axaadiista ilaahay sifaadkiisa ka hadlayso ma faraqa haaulaa'ina waa la akrin karaa ay bayna alxaqi waalbatil walmuxkami walmutashaabih kuwani xaqii iyo baatilkii ma kala tafriiqinayaan oo kala garan maayaan yajiduuna waxay helayaan oy dareemayaan riqatan dabacsanaan iyo aqbalitaan cinda muxkamihi marka ay maqlaan yacni diinta teeda muxkamka wayahlikuuna waa halaagsamayaan cinda mutashaabihi ka mutashaabiha ah marka ay maqlaan marka asarka waxaa wariyey cabdurazaaq wakadalika ibn abi caasim fi sunna qala sheikh اlalbani fi takrij الsuna lbn abi lcaasim isnaaduhu صaxiix rijaaluhu hiqat calى sharطi muslim غayra bna thawri waismhu muxamed wahuwa hiqat itifaqa marka waa asar sugan marka ibnu cabaas radia allahu canhu waxa uu inkiray dadka axaadiisa sifaatka marka loo sheego jiridhacadu ay qabanayso ee gariiraya diidma ay diidan yihiin awgeed marka waxaa radin uu ku yahy cala ahli الtacطiil waa litaxriif oo ilaahay magacyadiisa sifaatkiisa aan sugahayn muxkamka iyo mutashaabihana halka wuxuu uga jeedaa muxkamka iyo mutashaabihu saddex macno ayuu usoo arooray mar qur-aanku dhammaantiiba inuu muxkam yahay baa la tilmaamay kitaabun uxkimat aayaatu iyo tilka aayaatu lkitaabi alxakiim muxkamkaa markaa waxaa looga jeedaa bimacnaa waa thaabit min cindi illahi subxaana watacaala waa mid ilaahay xaggiisa ka yimi oo ay sugan tahay inuu yahay ilahay hadalkiisa wax khalala iyo wax nuqsaan iyo wax iska hor aan lahayn marna qur-aanka dhammaantiiba mutashaabih baa lagu sifeeyey allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha tashaabuhan waxaa looga jeedaa ay bacdu yushbihu bacdan barhkiiba barhka kale ayuu shabaha uu eegi qur-aanka o aragtay qisaskiis iyo mawaadiicdiisu sida ay isu shabahaan marna waxaa la tilmaamay qur-aanka qaybi inay muxkam tahay qaybina ay tahay waxa weeyaan <clears throat> mutashaabi inay tahay minhu aayaat muxkamaat huna um lkitaabi wa ukaru mutashaabihaat qaar waa muxkam baa la waa um lkitaab ay aslu kitaab kuwo kale waa mutashaabihaat marka muxkamka iyo mutashaabiha markaa la kulmiyey meel ay isugu yimaadeen maxaa looga jeedaa waxaa muhima marka hore inaynu fahno yani in looga jeedo muxkamka waadixu lmacnaa ka macnihiisu waadix uu yahay mutashaabihana looga jeedo khafiyu lmacnaa ka macnihiisu uu qarsoon yahay marka haddii la idhaahdo muxkamka mutashaabiha ilaahay baa og wamaa yaclamu taawiila ila allah iyo waraasikuuna fi lcilmina waa og yihiin oo ila allahu aan lagu dul istaagin tashaabuh wuxuu noqonaya tashaabuh nisbiya qur-aanku wuxuu uqeybsamaa qeyb macnihiisu dadkao dham dadkao dhami ay fahmi karaan kullu carabiyin uu fahmi karo iyo qeyb ahlucilmiguna ay fahmi karaan oo macnaheedu khafi uu yahay haddii la idhaahdo nacam waxaa lagu istaagayaa wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilmi wowda caatifo maahay waa istinaaf bay faa'iideyneysaana mutashaabi wuxuu noqonaya tashaabh almutlaq waxaa looga jeedaa qur-aanka waxaa kamida ah waxyaabaha uu ka hadlay kuwa xaqiiqadooda ilahay mooyaane cid kale aanay ogeyn sida kayfiyada iyo qaabka sifaatka ilahay oo kale iyo xaqiiqada waxa ilaahay jannada uu ku diyaariyey ilaahay subxaana watacaala waa ka yidhi falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurati acyun marka ibnu cabاs markuu leeyahay yajiduuna riqatan cinda mحkamiha cinda waadح lmacna macnihiisu waadixu yahay marka ay maqlaan dabacsanaan iyo aqbalitaan bay naftooda ka dareemayaan wayahlikuuna cinda mutashaabihi ka macnihiisa aanay fahmahayn marka ay maqlaanna halkii ay ahlulcilmiga garanaya ay ka weydiin lahaayeen araasikuuna fi lcilmi ayaa ay jiridhacoonayaano dabeetana taasi waxaa laga yaabaa inay ku dambayso inay inkiraan amabase inay beeniyaan walamaa samicad quraysh quraysh markay maqashay rasuul اllahi salى اlahu alيh wasalam rasuulka ilaa yadkuru sheegaya alraxman ankaruu dalika arrintaasi waa diideen faanzla allahu fiihim wahum yakfuruuna bالraxman waa qadiyadii waxa weeyaan sulxu lxudaybiya inkii suhayl ibna camri lo odhan jiray ee quraysh ay usoo dirtay rasuulka si wada hadal uula yeesho fi sulxu lxudaybiya waa kii rasuulku amray salى اlahu alيh wasalam in la qoro hada ma jara bayna muxamedi cabd illahi wa rasuulih wa bayna quraysh markaasay yidhahdeen may law naclam anaka rasuul ma qatalnaak haddaanu qirsan aan ognayn rasuulka ilahi inaad tahay kulabaanaan dagaalane ma saxo anagu maxamed bin cabdillaahi baanu kuu naqaanaaye maxamed bin cabdillahi meesha inoogu qor rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ma sax bu yihi ninkii kaatibka ah sidaa ay doonay ana maxamed bin cabdillahi maxamed bin cabdillahi waan ahaye ugu qor buu yihi haddii arrintoodu intaa ay ku dhamaanayso bismi illahi raxmaan raxiim qor markuu yihi rasuulku waxay yihahdeen ama araxmaan falaa wallahi ma adri ma hiya ayuu yihi suhayl inama laa nacrifu raxmaana ila raxmaan alyamaan musaylama alkadaab bay ujeedaan taasu maan anagu naqaana musaylama alkadaab baa la baxay raxmaan alyamaama marka ilaahay may diidaneen magacay diidanaayeen waxaad qortaa wadhan bismika allahuma taana rasuulku waa ka yeelay rasuulku sala اlahu alay wasalam kaana yuwaazin bayna almasaalix walmafaasid lagumana dembaabayo haddii lagu qoro biismika allahuma iyo haddii lagu qoro bismi illahi raxman raxiim labadoo magaci ilahi baa lagu qoro haddii lagu qoro maxamed ibn cabdillahi haddii lagu qoro maxamed rasul maxamedin rasuul illahi cabd illahi wa rasuuli yani midna lama dembaabin fi masaa'il alula cadam limaani iimaankii la-aantiisa ama waayitaanka iimaankii lagu waayey bijaxdi shayin shay in la dafiro oo la diido min alasmaai kamida ilahay magacyadiisa iyo wasifaat ilahay sifaatkiisa kamida markaa tafsiilka masalada ku jirana waa tilmaamay athaniyu tafsiru aayati aracd wahum yakfuruuna biraxman oo magaca ayay diideen alism lakin musamaha may diidin athaalithatu tarku taxdiid kuwarankii in laga tago bima shaygii laa yafhamu saamic qofka ku dhegaysanaya aanu fahmahayn o caqligiisu aanu gaari karin masalada horena waa uga soo hadalay alraabicatu dikru lcila sababtii sheegisteeda sababta loo diiday dadku waxaanay fahmahayn inaad kula hadasho sababta waxa wey anahu yufdi waxa arrintaasi ay gaadhsiinaysaa o sabab ay unoqonaysaa ilaa takdiib illahi rasuul ilahiy rasuulkiisa in la beeniyo walow lam yatacamad ilmunkir qofkan diidaya yaanu uba qastiin ilaahay rasuulkiisa inuu beeniye laakiin markaad u sheegto waxaanu fahmay inuu kuha waxaas waa been haddaada u sheegay hadal ilaahay ama xadiis rasuul dee isagoo ilaahay inuu beeniye rasuulka inuu beeniye aanu camdiyin o aanu qastiin ayaa jahligiisa awgii uu ku dhacayaa beeninta neb xaqiiqadeedii alkhaamisatu kalaam ibni cabaas hadalka ibnu cabaas uu ku yidhi liman istankara qofka diiday shay-an min dalika kamid a ah axaadiisa sifaatka wa anahu ahlakahu iyo ibnu cabaas inuu halaag uu ku xukumay wayahlikuna cinda mutashaabihihi nacam baabu qowli lahi tacaala buu baab ilaahuri yacrifuuna waa garanayaa nicmat allah ilahay nicmadiisa uma dabeetana yunkiruunahaa haddana waa diidayaan manaa ilaahay subxaana watacaala nicmada inuu keenay waa garanayaan dee may odhan jirin roobka cid kale ayaa keentay may odhan jirin gaaraan kufaaru quraish in inay nicmo tahayna waa garanayaan inay nicmo tahayna waa garanayaan manay dafiri jirin oo may odhan jirin roobba maanaan helin arsaaqad maanaan helin e uma yunkiruunaha macnaheed waxa weeye ay yudiifuunaha ilaa gayr illah waxay u nisbeynayaan cid aan ilaahay ahayn roobkii baa laga yaaba xidigaha inay unisbeeyaan oo nicamkii ilaahay siiyeba waxay odhanayaan halkay ilaahay uga nisbayn lahaayeene ilaahay uga mahadnaqi lahaayeen ayaa waxay odhanayaan hada bisababi shafaacati aalihatina shafaacada ilaahyadeedaanu ku helno dhammaantaba ay qaar yidhahaan hada bifadli lawliya fadliga awliyada ayaanu ku helna bay odhanaya halkay ilaahay nicmada ay uga nisbayn lahaayeen marka yacrifuuna way garanayaan nicmat alla ilahay nicmadiisa iyo ilahay inuu bixiyey uma dabeetana yunkiruunaha waa inkirayaan oo bimacnaa cidaan aan ilaahayn ba u nisbaynayaan ilaahay subxaana watacala wuxuu yihi wa akharuhum lkafiruun oo kuwa ilaahay nicmadiisa cidaan ilaahayn u nisbaynaya inay kufaar yihiin buu tilmaamay oo haddii ay yidhahdaan asaalatanba ciddaasaa keentay waa kufri akbar weeyi waa kii millada lagaga baxay hadday yidhahdaan ciddaas ilaahay baa keenay ciddaasaa sababu ah cid aan sababu ahayn sabab ay uga dhigaanna wa waa shirki asqara wey si hore aynu soo tilmaanay qaala mujaahidun wuxuu yihi waa imaamu lmufasiriina fi taabiciin musxafku ibnu cabaas u bandhigay qur-aanka oo dhan kaana yuqifu cinda kuli aaya yasalu can tafsiriha sa awgeed ba sufyaan thawri sufyaan thawri uu yihi ida jaaka tafsiru can mujaahid faxasbuka bi haddii tafsiirku xagga mujaahid uu kaaga yimaado khalaas isaga ayaa kugu filan ay kaafik maana wuxuu ujeeda waa nin tafsiirka aada u yaqaano imaa macneheedu in tafsiirkiisa o dhami wada sax uu yahay haddee macsuum ma aha huwa qowl rajuli weeye waa ninku qowlka uu yidhaahdo haadaakani maali xoolahaygii weeyaano wariftu waxaan ka dhaxlay can aabaa'i aabbayaasha ayaan ka dhaxlay marka hadalka noocaas iyo maxaa ku jira haddii nin la dhahdo waa gurigan xaggaad ka keentay uha aabaay baan ka dhaxlay wuxuu leya waa inkaar nicmat illah oo ilaahay nicmadiisii qofku uu diiday waxaynu leenahay haddii arrintaasi ay tahay mujarad ikhbaar yani waaqica iyo xaqiiqadu say tahay dee uu ka warramayo ah xoolahaasi sababta ay kusoo galeen inay tahay dhaxalnimo taas iyadu dhibaato ma leh laakiin waxaa looga jeedaa qofka sababtaasun xusuusan sababtaasuu cuskanaya musabibkii oo ilaahay bixiyeyna iskaba waxa weeyaan ilowsan kaasi ayaa waxa weeyaan hadalkiisanuu noqonaya hadal khaldan oo ay ka muuqato inkaaru nicmat illah ilahay nicmadiisi inuu diiday laakiin hadday mujarad ikhbaarta dhibaato ma leh rasuulka sala allahu alayh wasalam yowm lfatxi waata lagu yidhi tanzilu fi daarika gadan beritoole gurigaagii ma ku degeysaa faqaaluu hal taraka lana caqiil min daarin aw rabaacin وqاla cwn بن cabdاللahi yaquluuna waxay odhanayaan lawlaa fulan haddaanu hebel jiri lahay lam yakun kada arrintu sidaamay noqoteen an hadalka noocaasi wuxuu madmuum noqonayaa dhowr xaaladood oo lawlaa fulanu ama lawlaa kada lakaana kada aw lam yakun kada haddaanay saasi dhici lahayn saasi may dhacdeen ama sidaasi ayaa dhici lahayd mar walba ma khaldana oo haddii arrinta noocaasi ay tahay mujarad waxa weeyaan khabar waran qofku uu ka waramayo arrin waaqiciya hadalkani khalad noqon maayo sax buu noqonaya oo sababun uu uga jeedo tusaale ahaan hadduu idhaahdo haddaan idhaahdo yani lawlaa hada lmikrifon lama samica annaasu aladina fi khariji lmasjid addarsa haddaan mikrifonkani jiri lahayn dadka masaajidka ka baxsani dersigan may maqleen maanaa mikrofonka waxaan ka dhigayaa un sabab codkaygii baahisa oo dadka masaajidka ka baxsan gaadhsiisay waana sabab waaqiciya de oo dhab ahaan waa sidaa haddaynu iminka baktiino qofka masaajidka ka baxsani hadalkayga maqli maayo bal kuwaa masaajida ku jiraa laga yaaba qaarkood inaanay maqal taas iyado khalad maaha hadduu shaygu shayga sabab u yahay adna aad tiraahdo lawlaa kada lakaana kada aw lam yakun kada sababnimada una aada uga jeedo taasi khalad maha bal rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa isticmaalay oo sida bukhaari fi kitaabi aladabi saxiixi uu ku wariyey markii lagu yihi adeerkaa abudaalib wax badan buu kuu qabtaye hal nafactahu bishay cabaas baa rasuulka sidaa ku waxma ku tartay adeerka faqaala النabiyu salى الlahu عalيه wasalam huwa fii baxbaaxi min الnaar meel yaroo gaaban oo gusulka shishee naarta aan ahayn meelaha lugaha naarta ay ugu joogto ayuu ku jiraa bui an cadaabkii baa laga khafiifiyey walawlaa ana lakana fi darki اlasfali min الnaar ay lawlaa shafaacati haddaana jiri lahayn shafaacada anu shafaaco qaaday waxa weeyaan darakaadka hoose naarta ayuu ku jiri laha marka lawlaadii rasuulku miyaanu isticmaalin nacam wakadalika rasuulku wuxuu yihi alowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar saxiixeynka ayay ku taala oo lowlaada rasuulku sal allah alay wasalam waa isticmaalay laakiin arrinta noocani waxay khalad noqonaysaa haddii waxa weeyaan aada iska ilowdo allihii musabibka ahaa oo markaad leedahay lowlaa kada lakaana kada aada sababtii uun inay arrintan keentay aada aamintay ama qalbigaaga sababta ay ku weynaatay ayaa khalad lowlaadu ay noqonayso ama waxaan sabab ahayn sababaad ka dhigtay waxaan sabab ahayn ayaad sabab ka dhigtay waxaad tiri tusaale ahaan lawla alwaliyu alfulani lawlaa sheekh yuusuf kawrin ah, lamaa mutirna hada alcaam sheekh yuusuf kawrin haddaanu jiri lahayn sanadkan roobba maynaan helen <laughs> oo yaa koobeysaya sheekh yuusuf kawrin roobka inuu sababu yihi oo waxaan sababba aan roobka aan u noqon karin baad sababaad uga dhigtay ama waxaad tiri tusaale ahaan lawlaa طuluuca najm اlfulani lama nazla almaطr wallahi xidigeeda haddaanu soo bixi lahayn sanadka laynama arkeen oo abaar ba ayna halakayn lahayd waxaa sabab ahayn haddaad sabab ka dhigto adoo lowlaada isticmaalaya iyaduna batil bay noqonaysaa ibn اlqayim raximah llahu tacaala waxaa isna qasiidadiisa miimiyada u kula isagoo saxaabada ammaanaya ulaa'ika atbaacu nabiyi wa xizbihi walowlaa humu ma kaana fi lardi muslimu haddaanay saxaabadu jiri lahayn dhulka muslimba ma joogeen macna sabab bay u yihiin bu uga jeeda dadkan dabadood islaamay dee diintay soo gaadhsiiyeen walowlaa humu kaada tamiidu biahliha walakin rawaasiha waawtaaduhum humu haddaanay saxaabadu jiri lahayn dhulku dadka waa la qalidmi lahaa laakiin saxaabadu iyaga ayaa dhulka qodima u ahaa muxuu uga jeeda dadku way halaagsami lahaa bimacna haddaan islaamnimada dadka ay soo gaadhsiiyeen aanay jiri lahayn walowlaa humuu kanat dalaama biahliha walakin humuu fiiha buduurun wa anjumu haddaan iyagu jiri lahayn dhulku dadka waa ku madoobaan lahaa oo shirki iyo gaalnimo iyo macsiyo iyo xumaan baa madoobeyn laha lakin islaamka dadka ay soo gaadhsiiyeen bu ilahi subxana watacaala uu ku nuuriyey marka lowlaada tafsiilkaasi ayaa ku jira وqاl iبن qtayma wuxuu yihi yaquluuna waxa odhan hada bshafaacati aalihatina oo ilahay baa nicmada keena lakin shafaacada alihada iyadaanu ku hela bay odhanaya alihada anaan shafaacadu inay waxba anfacayn bu ilahay tilmaamay marka waxay isku darsadeen waxaan sabab ahayn bay sabab ka dhigeen oo asnaamta iyo macbudaadka sabab umaha nicamka marka shirki bay xagga ay kaga dhaceen ilahay nicmadii a uga mahadnaqi lahayna cid kale ayay utiiriyeen wahada min su adab haddii nin addoonkiisa uu kuugu soo dhiibo hadiyad ka war oo halkii qofkii hadiyadda ku siiyey aada umahadnaqi lahayd aada umahadnaqdo kii lagugu soo dhiibay ood iskaba ilowdo kii soo dhiibayba ee xaggiisa ay ka tii wa qaala abulcabaas wuxu uhi waa sheikh lislaam ibnu taymiya axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxaliim axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraami dimishqi alimaam alqudwa almujtahid inanna ma lahayn weligiina ma guursan haddana abulcabaas baa la odhan jiray kunyada shardi umaha qofku inuu caruur uu leeyihi qaala bukhaari raximah llah baabu kunyati sagiiri wاlkafir su keenaya xadiidkii anas uu lahaa kana li akun sagiiru fuطaym yuqaalu lahu abu cumayr inan yaro markaa naaska laga daya baan walaal ahayn abu cumayr leedhaa kunyadaa lahaa kaafirkana wuxuu ukeenaya abu aalib ina camaka aba aalib kaana yaxuubuk xadiidka hadeer aynu akriyin وقال abوالcabاs baعda xadيiثi زayd بni khاldi xadiidkii zayd ibni khaalid dabadi wuxuu yidhi alladiisii xadiidkaas ay kusoo aroortay an allaha tacaala qaala ilahay inuu yihi asbaxa min cibaadi mu'minu bi wa kafir alxadiid waqad taqadama xadiidka horena waa inoo soo maray oo iimaanka macnihiisu wuxuu yahay in nicmadii ilahay loo nisbeeyo kufriguna in nicmadii ilahay keena cid kale loo nisbeeyo wa hada katiiru taasi waa ku fara badantay fi lkitaabi wasuna yadunu subxaana ilahay wuxuu dhaleeceeyaa man ka nicamkiisa u nisbeynaya ilaa gayri cid kale wayushriku bihi oo ilahay u shariik yeelaya wa nisbata saabin maaha nisbata ijaad ama waxaan sabab u ahayn nicmadii uu sabab uga dhigaya ama nicmadiiba iyagu inay keeneen buu ka dhigaya taasuu ilahay dhaleeciyey qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen huwa ka qowlin waa sida hadalkooda ay yidhaahdaan qaarkood kaanat iriixu ayiba dabayshu aad bay u wanaagsanayd walmallaaxu xaadiqan naakuuduhuna xariif buu ahaa iyo wanaxwi dalika hadallada hadallada lamida o mima huwa kamida hadalkii jaarin ku dareeray calaa alsinati kaiira calaa alsinatin kaiira carabo badan macnaa waxay odhanayaan warna lama arkeena dabayl fiican baa dhacaysay naakuduuna xariif bu ahaa oo adduunyuhu berigii shiraaca ay ku shaqayn jireen adi dabayshu ay wadi jirtay si la yihi xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba wafarixuu biha nacam marka macnaheedu waxa weeyaan dabayshu sabab bay u tahay doontu inay si fiican u socoto ninka naakudiya hadduu xariif yahayna dee inuu si fiican u wadaa sabab weeye laakiin waxaa la diidaya musabibkii in la ilaabo o la moodo un ta wax badbaadisa inay sababta un ay tahay taasi ayaa waxa weyaan la diidaya inay sabab tahay hala diida maaha macno fiihi masaa'il alula tafsiru macrifati nicma nicmada garashadeeda fasiritaanka la fasira iyo wa inkaariha diidmadeeda oo nicmada markaa garashadeedu waa garan ilaahay inuu keenay diidmada diidayeenna waxay ahayd inay cid kale ay u nisbeeyaan athaaniyatu macrifatu ana hada garashada la gartay in arrintaasi jaarin ay ku dareertay cala alsinatin kaiira carabo fara badan oo dad fara badan allihii musabibkaabeen intay iska ilaabaan nicamka inay sababteeduna ay u nisbeeyaan athaalidu tasmiyatu hada lkalaam hadalkaa magacowga lagu magacaabay inkaara linicma nicmadii inaad u nisbayso sababteedii oo musabibkii aada iska ilowdo maxaa lagu magacaabay inaysa inkaara linicma oo aayaddu waxyaabay tusinaysa arrintaasi inay kamid tahay bay tilmaameen aimadu alraabicatu ijtimaacu diddayn laba shay oo iska soo horjeedaa inay ku kulmaan fi lqalbi qalbiga labada shay oo iska soo horjeeda waa maxay de waa macrifada iyo inkaarka waa garanayaan waana diidaya yacrifuuna nicmat allah uma yunkiruuna kufri kufriyo imaano qofka qalbigiisa waa ku kulmi karaa laakiin loogama jeedo aslu lkufri iyo aslu liimaan xaqiiqat lkufri iyo xaqiiqat liimaan loogama jeedo waxaa laga jeeda qofku isagoo kafira ah, ayaa khisaalulimaan wax kamida uu samayn karaa isagoo muslimana khisaalulkufri wax kamida ayuu samayn karaa saas ayaa looga jeeda baabu qawli lahi tacaala buu baab ilaha uri falaa tajcaluu ha u yeelina lilahi ilahay amdaadan kuwa aada la masaynaysaan wa antum taclamuuna idinkoo og ilahay cid lamidi inaani jirin marka ilaahay subxaana watacaala ayadan horteed wuxu uhi ya ayuha nnaasu icbuduu rabakum aladii khalaqakum waladina min qablikum lacalakum tattaquun dadow waxa aad caabudaan allah idin abuuray idinkee ku idinka horeeyeyba lacalakum tattaquun aladi jacala lakum alarda firaasha waasamaaa binaa'a waanzala min asamaai maءa faakhraja bihi min asamaraati rizqa lakum falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun fii awali suurati albaqara allaha dhulka idinka dhigay gogol oo samada dhismo idin hadhaynaya idinka dhigay oo samada biyo ka soo dejiyey oo midho arsaaqadidiina ku soo saaray oo intaaba aada uqirsan tihiin xagga cibaadada kuwa aada la masaynaysaan ha u yeelina allaha sifaadkaale ayaa mutaysa in la caabudo ee kuwa intaa midnaba aan samayn oo aan qabanin may mutaysan in waxa weeyaan la caabudo marka ilahi ha u yeelina andaadan fi lcibaada kuwa aada la masaynaysaan xagga cibaadada ha u yeelina wa antum taclamuuna idinkoo og sifaadkii lagu mutaysanaye cibaadada cid ilaahay kala midii inaanay jirin وqاl بن cabاs wuxuu hi silaaya isagoo aayadan fasiraya alamdاd huwa shirk shirkigaa looga jeeda amdaadan shirkaa samaynina wey akfىa waa ka qarsooni badaya min dabiibi namli quraantadii tuki tukubitaankeeda calىa safaatin salax ku dul socotay sawdaa salaxaasoo madow fii dulmati leyl habeenka mugdigiisa dhex socotay marka shirkigu waa halis shirkigu ibnu cabas ujeedana waa shirku lasqar shirkul akbarka waxa laga dadka aad in ugu muuqdo iska ilaaliyaan lakin shirkul asqarku taa waa kasoo dhuumusho baday dhagax sallaxa ka warnoo siman ayaa quraanjo ayaa dul maraysa quraanjadaasi mid aada u ordaysa oo sanqana aada maqasho le maaha oo quraanjada ayaa ku yartu kuwey dhagaxu waa madow quraanjaduna waa madow waana gudcur miyaad arki kartaa adoon isogeyn bay kusoo gelaysa oo laga yaaba inay ku qaninto sidaasoo kale weyaan shirku asqarku sa awgeed baa waxay odhan jireen yani salafku ridwan ullahi caleyh ma caalajtu nafsii mucaalajata cala ikhlaas wax naftayda aan kula dadaalo ikhlaaska igaga daran maan arag leannu laysa linafsi fiihi xadun ikhlaaska naftu wax nafci markaa u muuqda keybki iyo aakhiro mooyaane wax markaa u muuqda o ay ka helaysa ayaan jirin laakiin riyaaga iyo shirkiga amaan iyo koolkoolin iyo sumcad iyo wax muuqda bay nafta ay ku aragtay marka ikhlaasku aada iyo aada buu u adegay waa sacab jiddan waana qaaribu najaa waa laashkii badbaadada waxa weeyaan meesha loo lagu badbaadayo loo fuulaayo wey wa huwa an yaquula waa inuu idhaahdo wallahi waxayaatika ya fulan wallahi baan ku dhaartiye waxayaatika noloshaada ya fulan hebelow waxayaati noloshaydaan ku dhaartay wa taqula aad tidhaahdo lawla kuleybatu hada ayadaa yaro guriga noo joogta haddaana jiri lahayn kuleyba waa taskiir kalba la ataana lusuus tuugtaa noo ima lahayd lakin ayadaa yar baa nagaga nagaga cida oo erida walawla lbatu shimbirtaa batu la haddaanay joogi lahayn fi daar la ata lusuus waa shimbir markay aragto yani tuugga ama cid aana garanahayn oo waageelaya markiiba ku qaylin wa qawlu rajul iyo qowlka ninkuu idhaa lisaaxibihi ku idhaa maasha allah washi waxa ilaahay doona adiguna aada doontid wa qowlu rajul uu yidhaahdo lawla allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel haddaanay jiri lahayn laa tajcal fiihi fulaanan hebelkaa ka reeb oo lowla allahu dheh haadaa kulluhu bihi shirkun waxaasoo dhami qofka shirki bay ku yihiin rawaahu ibn abi xaatim marka macno waxa weeya kelimaadka noocani waa shirki asgar weyi haddii aanay wax kala raacin oo markuu ilaahay iyo cid kale ku dhaaray haddaanu cidda ilaahay la simahayn haddii simitaanku xagga hadalkun uu yahay ee aanu ahayn xagga ictiqaadka shirka asqara bay noqonaysa haddii xagga ictiqaadka uu aaminsan inuu makhluuqani allaha la simaye makhluuqan uu ku dhaaranayo ama makhluuqan uu leyahy waxbuu naga celiyay ama makhluuqan uu leyahy maasha allah wa shita taasi kufriga shirki akbara oo milada iyo diinta lagaga baxo ayay noqonaysaa وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاla wuxuu yihi maن xلفa qofka ku dhaarta بغayr الlah cid aan ilahayn faqad kafara waa kufriye o ashraka ama shirkigu ku dhacay rawahu tirmidi وxasanahu وصaxaxahu alxaakim shirkiga kufriga haddii meel lagu wada sheegana farqi baa udhexeeya wa kulu shirki kufru walaysa kulu kufri shirka shirki kasta waa kufri lakin kufri kasta maha shirki waxaan shirki ahayn ba qof ku kufri karaa nacam qala rawahu tirmidi waxasana waصaxaxahu alxaakim marka xadiidka sheikh lalbanina waa saxiixiyaa sheekuna abu cabdiraحman alwaadicina markii hore wuxuu ku qoray kitaabkiisa صaxiix muslim ma laysa saxiixayn lakin beryihii dambe waxa weeyaan waa ka taraajucay xadiidka tasxiixintiisa walaa shaka walaa rayb dhaarta ilahay cid aan lagu dhaarta inay tahay shirki waayo marka cid lagu dhaaranayo waxaa looga jeedaa in lo ciddaasi waa cid la weyneynayo oo kan ku dhaaranaya ka loo dhaaranayaaba inuu weyn yahay ay ku qanacsan yahi weylaynta noocaasan ayaa xaqu leh allah subxaana watacaala marka hadduu aaminsan yahay kanuu ku dhaaranaya inuu ilaahay la mid yahay uu la siman yihi waa gaalnimo weyn oo milada uu kaga baxayo haddii kalena waxay noqonaysaa shirki asqara ayaa arrinta noocaasi ay noqonaysaa haddaad tidhaahdo sooka ilaahay makhluuqaadkiisa ku dhaarto washamsi waduxaaha iyo laa aqsuu bihada hada lbalad iyo waleyli idaa yaksha iyo lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun waxaynu leenahay hada ficl اllahi subxaana watacaala allahu laa yusأal cama yafcal walow an yuqsima bima shaaa min khalqih ilahay ficilkiisa weeyaan taas ilahayna wuxuu sameeyey lama weydiiyo ilahay ciduu doono khalqigiisa kamida ayuu ku dhaaramaya lakiin inaga ilahay waa inoo diiday cid aan isaga ahayn inaynu ku dhaarano rasuulku wuxu uhi man kana xaalifan falyaxlif biاllah aw liyasmut axaadiista qaarkeed sida fi saxiix muslim waxa ku xusan inuu rasuulku ninku yihi aflaxa wa abiihi in sadaq xadiidkaas kale ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa tasxiif baa ku dhacayo aflaxa wallahi bay ahayd berigii hore niqaadka ama dhibcaha lama saari jirin marka labadii laan baa gaabtay bay ba iyo ya u ekaadeen aflaxa wa abihi halkay aflaxa wallahi ay ka ahayd lakin taasi waxa weeyaan waa kayru saxiix waayo asalku waa cadamu tasxiif wey ahlucilmiga qaarkoodna waxa waa mansuuk o intaan la diidin bay dhaarta lagu dhaarto cidaan ilaahay ahayn ahlucilmiga qaarkoodna xadiidka laftiisa ayay cileeyeen oo min ariiqi ismaaciil ibnu jacfar wey siqaad imaamu malik uu kamid yahay oo xadiidka la warisay may sheegin iyagu lafdigana aflaxa waabiih in sadaq waabihdaasi kuma jirta riwaayaadkooda marka xadiidku wain kaana fi saxiixi muslime lafdada ama kelmadda aimada qaarkood baa shuduud ku xukumay ahlucilmiga qaarkoodna waxa waa mima yajri cala lisaan oo dhaar waxa weeyaan loogama jeedo wa qaala ibnu mascuudin wuxuu yihi laa naxlifa inaan ku dhaarto bilaahi ilaahay kaadiban anigoo been sheegaya ayaa axabu ilaya ii dhaanta ila lafteedu khayr ma laho ibnu mascuud taa lafteeda ma jecleen min an axlifa inaan ku dhaarto bigayri cid aan ilaah saadiqan anoo run sheegaya oo qofku hadduu ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya waa yamiin lkhamuus waa dhaar xaaraana oo naar waxa weeyaan lagu gelaya isagoo been sheegaya ayuu ilaahay ku dhaarto ilahay magaciisii u fududay ilaahay cidaani hadduu ku dhaarto isagoo run sheegayna de waa shirki shirkiga iyo macsiyadana keebaa wey shirku akbar min jamiic almacaasi wain kaana asgar shirkigu haba noqdo mid yare macaasida kale oo dhan isaga ayaa ka weyn markaa shirkiga saxaabadu sida ay waxa weeyaan isaga durkin jireen ama halistiisa ay u arkayeen baa uu tusinayaa asarku iyo shirkigu macaasida inuu ka wenyi oo dee macaasidu ma buriso qofka khayrkiisii oo dhan lakin shirkigu waa burinaya macaasida qofka hadduu ku dhinto naar ku waari ma lakin shirkiga hadduu ku dhinto naar bu waxa weeyaan gelaya hadduu shirkigu akbar yahayna u ku waarayo وعn xudayfata radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qala wuxu uhi laa taqulu ha odhanina bu uhi rasuulku ma shaء allah wuxuu ilaahay doono washaءa fulanu hebella uu doono waxa ilaahay uu doono hebella uu doono ama waxa ilaah iyo hebel ay doonaan ha odhanina walakin quluu waxaad tidhaahdaan maa shaa allah waxa ilaahay doono uma shaaa fulan kadibna hebel uu doono rawahu abu daawud bisanadi saxiix saxiixada ayuu ku qoray sheikh albani xadiidka xadiidka boqol iyo toddobiyo soddon wey marka ilaahay wuxuu doona ayun baa caalam ka dhacay wama tashaa'una ila an yashaa allah mana jirto cid ilaahay wax la doonto oo yana doonistiisu ay la siman tahay ilahay doonistiisa qof walba doonistiisa iyo mashiicadiisu waxay imanaysaa bacda mashiiat illah ilaahay doonistiisa kadib marka haddii la ihahdo ma sha allah washaaa fulan oo wowdaa laysugu cadfo dee wowdu waxay keensanaysaa taswiyat lmacsuuf bilmacsuufi caleyh labada isku cadfani inay siman yihiin bay keensanaysaa oo ilaahay mashiicadiisii iyo doonistiisi iyo doonistii makhluuqa la simay wahada bail hadduu qofku sidaa caqiideysan yahayna waa kufr iyo shirki akbar haddaanu caqiidaysnayn oo lafdi un ay ka tahayna dee waa shirkulalfaad laakiin waxaad tidhaha mur rasuulku maa shaa allahu uma shaaa fulan oo tumadu iyadu maxay faa'ideynaysaa tara tartiib inay sidaa u kala horeeyaan labada mashiico oo mashiicada ilaahay ay horeyso doonista ilaahay iyo iyo waxay faa'ideynaysaa taraakhi inay kala dambeeyaan oo mashiicada iyo doonista addoonku ay ka dambeyso ta ilaahay marka addoonkii mashiico waa loo sugo xadiidku waa usugaya lakin mashiadiisa iyo doonistiisu ilahay mashiadiisa hoos timaada oo ay ka dambaysaa waxaa kaloo markaa laga qaadanaya alfaada shirkiga in la inkiro o la diido walow qofku macnaheedu yaanu uba qasdiyin be waxaa kaloo laga qaadanaya dadka haddii albaabka sharka laga xidho albaabada khayrka in loo furo oo sidaa ha odhanine sidan dhaha buri rasuulku sala allahu calay wasalam وجاء waxaa ka soo arooray عن ibrahim ibrahim بن يزيد نخعي أnhu yukra in la karo inuu qofku ha acuudu bالlahi وbika de waa lamid ilahay baan magan gelaya iyo adiga waxay noqonaysaa magangelkeed ilahay magan gelaysa iyo kii makluuq aad magan gelaysa inaad tuntay ويجuز waxa banaan an yaqula inuu yihaahdo biالlahi ilahay baan magan galay ثuma dabeetana bika goormay sidaasi banaan tahay weliba waa haddii uu yahay makhluuqaasi mid noolo xaadiro kula jooga oo arrintanna wax ka qaban kara laakiin hadday arrintani ti arrin aani makhluuqaadka aanay ka qaban karin xataa tuma bikadaas ayaan banaanayn oo isticaada bimakhluuq bay noqonaysa fima laa yaqdiru caleyh hadduu yahay makhluuqaasi mid meyid oo dhintay ama mid maqanna inaad magan gashaa kuma banaana xataa aad tilaahidba bilahi uma bikeli qaala wayaqulu wuxuu odhanayaa lawla allahu uma fulaan sidaa ha yidhaahdo daanu ilaahay tiri lahayd kadib ma helin walaa taquluu ha odhanina lowla allahu wa fulaan qala fiihi masaa'il alula tafsiru aayati albaqara fi lamdaad athaaniyatu ana asaxaabata radia allahu canhum yufasiruuna alaaya aayaddii waa fasiraan annaazila ay kusoo degtay fi shirki lakbar waxay ku fasiraan annaha tacumu lasqar shirkulasqarkana inay koobsanayso isagoo laftiisana daliil utii oo labada shay ee kala weyn haddii kii weynaa waxa weyaan la sheego kii yaraana waa soo hoosgelaya wey oo aayadan falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun shirkul akbar bay ka hadlay haddana shirkul asqarkii oo shirkul alfaadkiia ayuu ibnu cabaas uu ku fasiray oo u deliishaday athaalithatu ana alxalifa dhaarta bigayr illah ilahay cid aan hayn lagu dhaartaa shirku weeye uma banaano ilahay cid aan hayn lagu dhaarto walow ciddaas mucadan ba ha noqoto cid la weyneynayo ama in la weyneeye mutaysatay araabicatu anahu idaa xalafa hadduu ku dhaarto bigayr illah ilahay cid aan saadiqan isagoo run sheegaya fa huwa akbaru waa ka weyn yahay min alyamiini dhaartii alkhamuus qofka naarta dhex gelinaysay dhaartii waxa weeyaan beenta ahayd oo adoo ilaahay eh, adoo run sheegaya inaad ku dhaarato adoo been sheegaya inaad ilaahay ku dhaarata waa dembi weyn lakin waxaa kasii weyn ilahay cid aan inaad ku dhaarato adigoo run sheegaya alkhamis alfarqu farqiga udhexeeya baynal waa wowda iyo watuma fi lafdi oo wowdu waxay faa'ideyneysaa un mutlaqu ljamc oo tartiib iyo taraakhi toona faa'ideyn mayso labadaa shay inay tuman yihiin ayay tusin kartaa lakin tuma inay kala dambeeyaan ay kala martabadoo samean bay tusinaysaa af soomaaligeena wowda waxaa lamida iyo ilaahay iyo hebel iska ilaali taha tumana waxaa lamida kadib ilaahay kadibna hebel taasina waa jaa-isa waa banaanta baabun ma jaa wixii kusoo arooray fi man lam yaqnac qofka aan ku qancin bilxalifi dhaarta bilah ilaahay lagu dhaarto oo maadaama dhaarta ilaahay lagu dhaartaa ay kamid tahay waxyaabaha ilaahay lagu weyneeyo waxaa kaloo ilaahay weyneyntiisa kamida inuu qofku dhaartaasi waxa weeyaan uu ku qanco oo qofku waa inuu ku qanco horta in ilaahay lagu dhaarto oo qofka yidhaahda war ilaahay aniga ha igu dhaarane waad igu khaldaysaa ilaahay waxaad igu dhaarataa waxa weeyaan in baarabisile beerka ku kala jarto ama weliga hebel inuu kula haado igu dhaaro haddii arrintu sida aad sheegaysa aanay ahayn kaasi kuma ya ah. a ama waxa weyaan xilafur igu dhaaro ama qoodha iyo xerada waxa weeyaan kaasi ilaahay lagu dhaarto kuma qancin oo qofkaasi wuxuu noqonayaa qof macanaa tawxiidkiisa ay wax kasii yihiin min kamaal tawxiid waxaa kamid a ah inaad ku qanacdo in ilaahay lagu dhaarto nacam waxaa kaloo iyaduna markaa soo gudagelaysa haddii waxa weeyaan qof aad waa arrin isku qabsataan oo aad bayino weyde iyo caddayn waxa aad leedahay waa maxay dee inuu kuu dhaarto marka haddii uu kuu dhaartona waa inaad qanacdo lakin masaladaas sida ay tilmaameen alimamaan cabdiraxmaan ibn nasir isacdi iyo alfaqih maxamed ibn salih alcuthaymin tafsiil baa ku jira wa min anaaxiyati sharciya naarta waa inaad raalli aad ku noqotid walow qofkaasi gaal ha noqdo ama faajirba ha noqdo mar haddaad bayiniyo caddeyn aad weyday oo uu ku dhaarto oo sidaa dabeetana arrintii wadda cad lagaaga mariyo dee xukunka noocaasi waa inaad ku qanacdo wey oo aada u hoggaansanto ile xukunkii shareecada ayaa sidaase oo waxa weeyaan shaahidaaka aw yamiima iyo albayinatu calى اlmuddaci walyamiinu calى man ankar ama min anaaxiyati alxisiya xagga dareenka miya xagga dareenka qofku xukumkaa waa inuu hogaansamo waa waajib lakin xagga dareenkiisa qof kastoo u dhaartayba waajib bay ku tahay inuu ku qanacay inuu run sheegayo hada la tafsiil baa taa ku jira oo haddii qofku yahay mawdica hiqatin sidqin wa hiqa qof run lagu yaqaano lagu kalsooyo uu kuu dhaarto oo aan lagu aqoon waana daartiisa aad ku qanacid wey laakin qofku hadduu yahay qof taajira ama kafira oo waxa weeyaan eh, inuu ilaahay ku dhaartay isagoo been sheegaya ay la fududahay kamin xagga dareenka markay noqoto xukunkii sharciga waad uhogaansamaysa lakin xagga daakilkaaga iyo qalbigaaga iyo dareenkaaga markay noqoto inaad inuu run sheegayo aad ku qanacda waajib kuguma ah waxaana u daliila xadiisu lkasama rasuulku sala allahu alayh wasalam Ah, xuwayisa iyo muxayisa ibn abna mascuud markii walaalkood yahuud ay ku tuhmeen wuxuu ku yihi tubri'ukum yahuud bikhamsiina yamiinin yahuudi waxa ay isku beri yeelaysaa konton dhaarood waa qasaam qaaluu kayfa narda ya rasuul allah biaymaan alyahuud rasuulka ilaahu sidee baanu ugu raali noqonaynaa yahuud dhaartooda waaba yahuudi markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam tilmaamitaanka tilmaameen dhaarta yuhuudda qalbigood inaanu ku xasilahayn oo inay yuhuudi run sheegayso aanay u qaadan karin wa wa wa waa ka ogolaaday rasuulku sala allahu alayh wasalam oo arrinta noocaasiya ah, kuma inkirin oo kuma diidin can ibni cumara ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi laa taxlifu ha ku dhaaranina biaabaaikum aabayaashi man xalafa qofa ku dhaarta billahi ilaahay falyasduq run ha sheego oo iska ilaali adoo been ku dhaaranaya been adoo sheega inaad ilahay aad ku dhaarato ood laba dembi aad isku darto been inaad sheegtay iyo ilahay magaciisa inaad fudaysatay adoo been sheegaya magacii ilahay meesha aad keentay oo beentaadi ilahay magaciisii aad ku adkaysay si loo rumaysto waman xulifa lahu qofka loogu dhaarto bilahi ilahayna falyarda raalli ha noqdo macanaa xukumka sharciga raalli ha ku noqdo haddii qofka u dhaartay uu yahay qof run lagu yaqaanay oo lagu kalsoon yahayna inuu run sheegayo raalli ha ku noqdo waman lam yarda qofkaan raalli aan ku noqona falaysa min allah ilahay qof kamida ma aha macnaa waa qof ilaahay dayra kaa wey tabaru kabiira min alkabair dembi weyn inuu ku dhacay bay taasi tusinaysa waciidkaasina waxa uu ku dabaqmayaa qofka cid nacam maxalu siqatin wa sidqin ay u dhaaratay oo ku qanci waaye oo weli u aaminsan inuu been u sheegay qofkani maadaama ilaahay magiciisii uu sheegay runna lagu yaqaanay qof lagu kalsoonyana uu ahaa ilahay magaciisa waa inuu kalsooni ku geliyo wey maaha inaad weli sii shakisanaato is tiraahdo horuu iska dhaaranaya malaayo xaqaygi waa haysta nacam waa inaad tidhaahdo waxa weyaan aniga aniga ayaa khaldan ninkan suurtagal maaha inuu ku dhaarto waxa weeyaan been waa maxalu hiqatin wa sidqin magacii ilahay inuu ciyaayir usheegaa suurtagal maaha waman lam yarda falaysa min allah waxaa saasoo kale soo gudagelaya qofka xukunkii sharciga ha uu noqdo in loo dhaarto ee xukunkaa ku raali noqon waaya yidhi war anigu anigoo bayino waayo haddana dhaar aqbali maayo waxayga halaysiin taasina xadiidka waa soo gudagelaya waman lam yarda ay bilxalifi biاllah falaysa min allah rawahu ibnu maaja bisanadi xasan xadiidkuna waa saxiix irwaagiyo saxiixu ljaamicaba waa ku saxiixay sheikhu lalbani qaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada can ilxalif dhaartii la diiday bilaaba aabbayaasha lagu dhaarto aabbayaashana waxaa si gooniyo loogu xusay leannu aada bay ugu dhaaran jireen lakin makhluuqaadka o dhami waa isku mid wey athaaniyatu alamru faritaanka la faray lilmaxluufi lahu ka loo dhaartay bilahi ilahay loogu dhaartay an yardaa dhaarta inuu raalli ku noqdo ku qanco athaalidatu waciidu man waciidkiiyo goodiga adaga kusoo arooray kii lam yarda raalli aan ku noqon dhaartaa loo dhaartay markaa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay qofka u dhaaranaya marka la eego shan xaaladood bay masaladu yeelanaysa inuu og yahay qof inuu been sheegayo kaa inuu dhaartiisaasi uu ku qanco oo inuu run sheegayo dhaarta awgeed u qaataa waajib kuma aha in beentiisu waxa weeyaan ay la rajaxnaato oo waxaa la xoog badan qofkan inuu been sheegayo kadalika inuu rumaystaa waajib kuma aha xukumka sharciga isaga waa ku qancayaan inay labada arrimood sinaadaan inuu qofkani been sheegay inuu run sheegayo uu kala garan waayo xaaladda waxaa waajib ku ah maadaama magacii ilaahay ugu dhaartay inuu rumaysto xaaladda afraad inuu run sheegaya inay la xoog badnaato iyadana in rumaystaa waajib ku ah xaaladda shanaad inuu og yahayba qofkan dhaaray inuu run sheegayo taana waa waadix inay waajib tahay inuu rumaysto baabun qawlu maa shaa allahu washita shita qowlka qofku uu yidhaahdo maa shaa allahu waxa ilaahay uu doonay washita adiguna aad doontay xukumkiisa ayuu baabkani ka hadlaya oo arrintaasi hadduu qofku aaminto ilaahay doonistiisa iyo doonista makhluuqu inay isku mid yihiin oo ilahay iyo makhluuqu isku si ay wuxu doonaan waa gaalnimo waa shirki akbar haddii kalena oo aanu sidaa caqiidaysnayn ee afku un arrintan uu ka bartay ama afkun uu kaga dhawaaqayo shirka asqar bay noqonaysaa waa min shirki lalfaad wey oo shirki waxay u tahay yani wasiila lishirki wey can qutayla ana yahuudiya nin yahuudiya ayaa ata linabiyi sal la alay wasalam rasuulka u yima faqaala wuxuu ihi inakum idinku haddaad muslimiinta tihiin tushrikuuna shirki baad samaystaan wa taquluuna waxaad tidhaahdaan maa shaa allah washita baad tidhahdaan waxa ilaahay uu doono iyo adigu wa taquluuna waxaad tidhahda alkacba oo kacbadaad ku dhaarataan fa amarahum nabiyu sal la alay wasalam rasuulku wuxuu amray saxaabadii yani arrintaa inay sameeyaan marka hore rasuulku war kama hayn lakiin markuu yahuudigaasi warka u sheegay wuxuu rasuulku amray saxaabadiida araaduu markay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhahdaan warabbi lkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay oo kacbada ku dhaaran waayo kacbadu waa makhluuq wey wa wa an yaquula wa an yaquuluu iyo inay yidhaahdaan maa shaa allah waxa ilaahay doono uma shi'ta kadibna adigu aada doontay doonista ilahay kadib rawahu nasaa-i wa saxaxahu xadiidku waa saxiix fi silsilat axaadiis saxiixa ayuu ku jira xadiidka boqol iyo lix iyo soddon marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii shay xaqa uu ku sheego xumaan aad ku sugan tahay uu ku sheego waa inaad ka aqbashid walow isaga ujeedadiisu haba noqotoba inuu ku fadeexadaynayo ku dhaleecaynayo inuu doonaye oo yuhuudi markay leeyihiin inakum tushrikuun taquluuna maa shaa allah washita wataquluuna walkacba maaha niman ujeedadu ay tahay shirki la dagaalan oo iyagaaba shirkiga samaynayey laakiin ujeedadoodu waxay dadka muslimiinta inay ceebeeyaan ay dhaleeceeyaan laakiin rasuulku uma oran waxba idinka maqli mayna yahuud inaad naceebaysaan umaad dooneysaan ordoo naga taga ceebaha iyaga ayuunbaa antum lyahuud kadubaab laa taqifuuna ila cala ljurx yahuuday duksi oo kale ad tihiin sida duksigu baad nabar kuna eegataan ma ohan rasuulku ma qofkani isaga ujeedo kaleba alla hade wuxuu ku sheegay mar hadduu xaq yahay walow cadowgaaga ahaadee xaqa inaad aqbashid wey oo xaqa waa inaad unoqotid ka kugu baraarujiye ahlulxaq bayaanu ahaani waxaa kaloo laga qaadanaya shayga munkarkaa in markiiba la bedelo oo macruuf loo bedelo halkii kacbada lagaga dhaaran jiray warabbi lkacba ku dhaartay bui rasuul halkii laga odhan jiray ma sha allahu wa shita waxaad tidhahdaan ma sha allahu uma shita walahu ayضa waxa usugan linasai macna can ibni cabaasin uu ka wariyay ana rajula nin ayaa qaala linabiyi sala allahu alayh wasalam rasuula ku uhi ma sha allahu wa shita waxa ilaahay uu doono adiguna aada doontid faqaala wuxuui rasuulku ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lilaahi ilaahi niddan midaad la masaynaysid maanigii baad iga dhigtid midaad ilaahay la masaynaysid bal maa shaa allahu waxda wixii ilaahay uu doono kelidii ayaa dhacaya axmed baa weriye bukhaari fi adab mufrad wibnu maaja fi saxiixa aanu ku tilmaamay sheikh albani boqol iyo sagaal iyo soddon xadiidka lambarkiisa uu yahay marka waxa weeyaan rasuulku caleyh afdal salaati watasliim waa diiday in lagu weyneeyo hadal ay ka dhalanayso in ilaahay lala simo oo ilaahay sifaadkiisii la siiyo ma oran mar hadday weyneyntaydun ujeedaan waxay doonayaan ha iskaga hadlaan ee muxuu yihi rasuulku ajacaltanii lilaahi nidda ma ogolaan rasuulku in la weyneeyo weyneyn keensanaysa in ilaahay lala simo nacam wuxuu rasuulku tilmaamaya inuu bashar yahay oo khasaaistii rabbinimadii uluhiyada aanu waxba ku lahayn wakadalika qofku munkarka waa inuu radiyo walow isagaba ha ku tacaluqee haddii adiga lagu ammaano hadal munkara lagugu ammaano maayna tira orma qof iyo ammaanay baan odhan karaya waad khaldanta waanaad inaad munkarkaad wey rasuulku waa ka yihi ajacaltanii lilahi nidda wakadalika min xusni dacwa waxaa kamid a ah dacwo wanaagga dadka arrin xun markaad u diido inaad arrinta waxa weeya wanaagsan ee didkeeda ah aada u sheegtid walibni maaja waxa sugnaaday can tufayl akhi caaisha liummiha tufayl oo caaisha xagga hooye ay ka walaalahaayeen uu ka wariyey qaala wuxuu ihi tufayl ra-aytu waxaan arkay kaanii ataytu sidoo aan u imi oo kale waxaan manaamku arkaan ku riyooday sidoo aan u imi calaa nafarin koox inaan soo maray min alyahuudi kamid a ah. qultu waxaan ku idhi inakum idinku la antum lqowm rag raga ayaa tihiin lawlaa anakum haddii aydaan idinku taquluuna odhan lahayn cuzayrun ibn llah taasa idin kharibte rag raga baad noqon lahayde cuzayr baa inankii ilaahay baa idin kharibtay qaaluu waxay dhahen wa antum idinkuna muslimiina ila antum lqowm rag raga baa tihin lawlaa anakum taquluun haddaanay jiri lahayn idinku inaad tidhaahdaan ma shaa allah wa muxamed tilka bitilka uma marartu waxaan soo maray binafarin koox min anasara kiristaanka kamida waa ku riyooday faqultu waxaa hi inakum idinku la antum lqowm war dadkii dadka ahaabaa tiin lowlaa anakum haddaani idinku taquluuna odhan lahayn almasiixu ibn llah masiix waa inankii ilaahay qaaluu waxay yidhahdeen nasaarana wa inakum idinkuna muslimiinay la antum lqowm rag raga ayaa tiin lowlaa anakum haddaanay jiri lahayn in idinku taquluuna aad tidhaahdaan ma shaa allah wa shaa muxamed falama asbaxtu markaan waa bariistay akhbartu biha riyada waxaan u sheegay man akbartu cidii aan sheegay uma ataytu nabiya sal lahu alay wasalam sala allahu alayh wasalam deetana rasuulka ayaa u imi fa akbartuhu riyadii baan u sheegay qaala wuxu uhi rasuulku hal akbarta biha axadan cidna miyaad u sheegtay sida daahirkii waxay tahay haddaanu cidna u sheegi lahayn in rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim uu odhan lahaa cidna ha u sheegin arrintana sideeda u daweyn lahaa qultu waxaan ihi nacam ha qaala wuxu uhi faxamid allah ilaahay buu ayuu ammaanay waatnaa caleyhi ammaantu ilahay ammaanay buu ku celceliyey manaa khuba caarid uu jeediyey rasuulku khudbadan khuabkii raatibka ahayd aan mid ahayn uma qaala wuxu hi ama bacdu intaa kadib miyaa waxaa laga qaadanaya khudbada in lagu bilaabo yani bixamd illahi wasanaa'i calayhi ama bacduna la yidhaho faina tufaylan tufayl saxaabiga ra'aa wuxuu arkay ru'ya riyo akhbara biha uu u sheegay man akhbara ciduu u sheegay minkum idinka idin kamida wainakum qultum idinku waxaad odhan jirteen kelimatan kelmad yamnacunii ay ii diideysay kada wa kada sidaa iyo sidaas ay ii diideysay sida riwaayad kale kusoo aroortay alxayaau xishoodu uu i diidayey an anhaakum canha inaan idin diido falaa taqulu ha odhina maa sha allah wa shaaa muxamed walaakin quluu waxaad tidhahdaan maa sha allahu waxd waxa ilaahay doono keligii marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo fawaaidda markaasi ku jirta kamid waxaa la idhaha riyadu waa shay la weheshado weyi lakin axkaam sharciga laguma bineeyo riyada xalaaleyn iyo xaaraantimeyn iyada lagama qaato lakin waa la weheshadaa kadalika waxaa laga qaadanayaa xadiidka in sida xadiidkii hore kale cadowgaagu hadduu kuu sheego xumaanaad ku sugan tahay inaad xumaanta aada iska daysid ana odhan baa ii sheegay waxaa laga qaadanaya rasuulku sala la alay slam markuu le xishood baa ii diidayay manaa arrintaasi inay munkar tahay baan u cabayn rasuulka marka arrin aanay aan waxyaanu kusoo degin diidayaa oo munkarnimadeedu aanay u caddayn dadkii oo caadaystay oo u bartay inuu u diido ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ka xishoonayey rasuulku markaa seeraha tawxiidka siduu u ilaaliyey ayaa xadiidka laga qaadanayaa waxaa markaa xadiidka saas oo kale laga qaadanayaa nimankaasi la yidhaahdo yahuud iyo nasaara sida ay shirkiga ay u garanayeen siduu sheekhu masaaisha uu ku tilmaamay qaala raximah llahu tacala fiihi masail alula macrifatu lyahuud yahuudi siday u garanaysa bishirki lasqar shirkiga yar kuwa muslimiin sheeganayaana kii yaraa daayo kii weynaa baanay garanayn yahuudi waa garanaysa oo cilmi bay lahaayeen saa awgeed baa maqduubun calayhim loo yihi athaaniyatu fahmu linsaan insaanku masalada fahamku fahmo ida kaana lahu hawan haddii masalada qarad iyo ujeedo uu ka leeyihi cuzayrun ullahi inay gaalnimo tahay iyo shirki ayay fahmi waayeen haddana waxay fahmeen maa shaa allah washaa shaa moxamed inay shirki tahay waayo tan ujeeday ka lahaan muslimiinta inay ku dhaleeceeyaan ayay doonayeen athaalidatu qawluhu sala allahu alayh wasalam uu yihi ajacaltanii lilahi niddan war ma ilaahay baad ilaa mastaysay fakayfa biman qaala maali man aluudu bihi siwaak masalada saddexaad aynoogu joogo halkaasaynu dersiga berri ka bilaabay mali man aluudu bihi siwa kadaasaan rabaa inuu xooge aynu dul istaagno waktiguna waa dhacay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kasiira